alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsal allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibni abi jamra xadiidka laba boqol iyo lix iyo siddeetan can xudayfata bni ilyamaani qaala kana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu alay wasalam can ilkhayr xudayfat bnu lyamaan waxau yidhi kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen yas'aluuna rasuula allaahi qaar weydiiye rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam can ilkhayri qaar khayrka su'aalo bay ahaan jireen wa kuntu as'aluhu can ishar anna waxaan ahaan jiray mid weydiiye rasuulka sala allahu aleyh wasalam can ishari sharka xaggiisa mid ka waraystaan ahaan jiray damiirka haadu ashaluhu wuxuu u noqonayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaan u weydiin jiray makhaafata an yudrikanii baqasho aan ka baqanayo daraaddeed inuu isoo gaadho isoo haleelo sharkaasi baqasho aan taa ka baqanayaan u weydiin jiray faqultu yaa rasuul allah waxaan idhi buu idhi rasuulka ilaahayow innaa kunna fii jaahiliyatin wa sharrin annagu waxaanu ahaan jirnay qaar jaahiliya iyo shar ku sugan fajaa'ana allahu bihada alkhayr ilaahay wuxuu noo keenay khayrkan fahal bacda hada alkhayri min shar khayrkan ma ka dambeeyaa wax shar ahi qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam haa qultu waxaan idhi xudayfa odhanaya wa hal bacda dalika shari min khayr sharkaa dabadiisana miyuu ahaaday wax khayri qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam nacam haa wa fiihi dakhan waxaa ku sugan qiiq baa ku sugan bimacnaa khayrku saafi ma aha ee wax markaa kale ayaa markaa ku dhex jira oo qiiqoo kale ka dhigan qultu wamaa dakhanuu wuxuu idhi xudayfatu bnu lyamaan waxaan idhi wamaa dakhanuhu muxuu yahay markaa qiiqiisu waxaan qiiqoo kale ka dhigane ku dhex jiraa muxuu yahay qaala qawmun yahduuna bigayri hadyin qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam waa qawmun yahduuna bigayri hadyi laba dabdi baa jiro markaa bigayri hadyin iyo bigayri hadyi labada waa loo dabdiyey oo labada waa loo soo naqliyey marka la yidhaahdo qawmun yahduuna bigayri hadyi qawmun yahduuna bigayri hadyi waa dad ku hanuunaya bigayri hadyi hanuunkaygii hanuunaan ahayn bimacnaa dariiqadaydii hanuunka dariiqo aan ahayn bay ku hanuunayaan oo ka hanuun yeelanayaan bigayri hadyin dabdiga kale ah ee sidaa kale a culammadu usoo naqliyeen waxay noqonaysaa hanuun ay doonayaan oo bimacnaa inay marka waxa hanuun raadiyaan saxan la'aantii bay hanuunayaan macnaa hanuunka waxaa loo jeedaa waa raacayaan qawmun waa duul ay eh, huwa qawmun yahduuna bigayri hadyi ku hanuunaya hanuunkaygii hanuunaan ahayn tacrifu minhum wa tunkir tacrifu minhum yaga xaggooda waxbaad ka garanaysaayoo bimacnaa wakhtiyada qaarkood sidii saxnayd bay la imanayaan wa tunkir wakhtiyada qaarkoodna waad qoonsanaysaa oo bimacnaa mukhaalafo sharciyay la imanayaan qultu fahal bacda dalika alkhayri min shar waxaan idhi buu yidhi miyuu khayrkaa dabadiisa ahaaday wax shari qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam nacam haa ducaatun cala abwaabi jahannam yacnii qaar baaqayoo yeedhaya weeye cala abwaabi jahannam ilimada jahannama ama albaabada ay ka dhawaaqayaanoo dadka ugu yeedhayaan jahannama oo kaannahu inay taagan yihiin albaabadii jahannama ay taagan yihiin man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha ku kastoo ajiiboo aqbala yeedhmadooda oo iyaga raaca qadafuuhu way tuurayaan isaga fiiha jahannamo gudaheed ay ku tuurayaan qultu yaa rasuul allah wuxuu yidhi xudayfa waxaan idhi rasuulki ilaahayow sifhum lanaa noo sifee oo sifadooda noo sheeg qaala hum min jildatina wayatakallamuuna bialsinatina wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam hum min jildatina waxay ka mid yihiin maqaarkeenna iyo haraggeennaoo kaley leeyihiin oo ka mid yihiin bimacnaa waa inoo eg yihiin wayatakallamuuna bialsinatina waxay ku hadlayaan afkeennay ku hadlayaan waa inala midab waa inala luqo isku af baynu nahay haddana maca daalik waxay ku baaqayaan baatil iyo xumaan bay ku baaqayaan iyo jahannamo wixii lagu geli lahaa bay dadka ugu yeedhayeen hmm. qultu wuxuu yidhi xudayfa waxaan idhi famaa ta'murunii in adrakanii daalik waxaan ku idhi maxaad i faraysaa oy amraysaa haddii arrinkaasi isoo gaadho isoo haleelo qaala talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam waxaad laazimaysaa ku sugnaanaysaa jamaacada muslimiinta ah iyo imaamkoodaad laazimaysaa oo kama baxaysid qultu fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam waxaan ku idhi buu yidhi haddaan jamaaco iyo imaamtoonna u sugnayn ka warran qaala faactasil tilka alfiraqa kullaha ka dheerow tilka alfiraqa firqooyinkaa baadida markaa ku yeedhaya ku baaqaya kullaha dhammaantood ka dheerow walow an tacada biasli shajara kulay ku tahay geed markaa jiriddii inaad qaniinto kulay ku tahay xataa yudrikaka almowtu wa anta calaa dalik ilaa geeridu kaa soo gaadhayso adigoo sidaa ku sugan yacni markaa waxa way laazim jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda xadiiskan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaanu tilmaamayaa xudayfatu lyamaan inuu yidhi halkay dadku nabiga calayhi salaatu wasalaam khayrka ka weydiin jireen anigu waxaan weydiin jiray sharka anoo ka baqaaya inaan sharka ku dhaco ama uu isoo haleelo marka waxaan ku idhi buu ihi nabiga calayhi salaatu wasalaam jaahiliye iyo shar baanu ku sugnaan jiray dabeedna ilaahay khayrka muunoo keena waxay culammadu isweydiiyaan qabla albictha intaan nabiga la soo dirin calayhi salaatu wasalaam dadku waxay ku sugnaayeen maxaa la odhanayaa ma diritaanka nebiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam baa markaa waxa weeye waxyaalaha xumi ay ku noqdeen qaar xun ee markii hore waxay iska ahaayeen qaaran xumaan iyo wanaagtoonna lagu tirinayn mise yacni markii horeba waxay ahaayeen qaar xun bay ahaayeen oo shar ah oo dadkii markaa dulmi iyo shar iyo xumaan bay ku sugnaayeen yacni waxa weeye oo daalimiin bay ahaayeen mise waxa weeye xumaan waxay ku noqotay bicsada nebiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam bacdi baa waxay yidhaahdaan ashyaada marka waxa weeye sharcigu sheegay inay xun tahay intaan nebiga la soo dirin xumaan iyo wanaagtoonna laguma sifaynayn xumaan iyo wanaagtoonna looma garanayn shar bay ahaydna la odhan maayo waxay ka dhignayd ka lacibi sibyaan sida ciyaarta carruurtaoo kale ka dhignayd qowlkaasi sax maaha waxay u soo qaateen waxa weeye dee in aan la ciqaabayno qofkii ciqaabtii ay ku xidhan tahay diritaanka nebiga la soo diray wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula laakiin waa kala duwan tahay shaygu marka waxa weye inuu xumaan yahay iyo in marka aan lagu ciqaabayn haddii aan loo digin waa kan laba shay nusuustii adilada sida laga fahmaayo culamada muxaqiqiinta ay ku tageen waxay tahay waa inay markaa shar iyo xumaan ahayd xadiiskanna waaba sheegayaa kunna fii jaahiliyatin wa sharrin fa ja'ana allahu bi hada alkhayr adilo kale oo markaa tilmaamaysaana waa jirtaa oo ay culammadu ka daliishadaan waa jirtaa ashyaadana waxa weye wax badan oo ka mida ah, dadku waa kala garanaya inay wax xun tahay iyo inay wax wanaagsan tahay ashyaa badan bay garanayen waxaa jira niman markaa la yidhaahdo xaramu alkhamra fi ljaahiliya waxay haleeleen khamrigu inuu xun yahay bay wakhtigii jaahiliyada garteen dabeedna markaasay naftooda ka xarimeen oo yidhahdeen weliga khamri cabbi maayo cidna u qaadi maayo xumaantiisay garteen yacani waxyaab ashyaa badan waa garanayeen xumaanta waxaanay xun yihiin iyo inay shar yihiin waa garanayeen laakiin arrinka ku saabsan ciqaabtu iyadu waxay ku xidhnayd digitaanka loo digaayo wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula ciddii marka ahlufatro ahayd oo aan wax soo gaadhay jirin ilaa dadka qaarkood aasaaru nadaara soo gaadhay oo xujadu waaba ku quntay siday culammada muxaqiqiinta ay maraan oo imaamu nawowiya ka mid yihiin culamada qaarna ay ku soo naqliyeen ijmaac sida qaraafi oo kale sharxu tanqiix ilfusuul laakiin ciddii wax nadaari aynay soo gaadhin innaba ciqaabista lagu ciqaabayo xumaantii waxay ku xidhan tahay nadaaradaasay ku xidhnayd marka waxay noqonayaan kuwa aakhire la imtixaanaya ka mid noqonayaan wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula waxay u daliil tahay un xagga marka ciqaabtu inay ka baaqanayso haddaan loo dilin ilaa la imtixaano imtixaanka ay ku dhacaan qiyaamada marka carasaat lqiyaama lagu imtixaano sida axaadiista nebigu sala allahu alay wasalam kusoo aroortay oo markay ahlu fatru yidhaahdaan ilaahayow maxaana lagu ciqaabaya annaga cid wax noo sheegtaba maanu aragay markaasaa la yidhaha haddii laydiin sheegi lahaay oo bimacnaa rasuul idiin iman lahaa ma raaci lahaydeen markaasay yidhahdaan haa markaasuu ilaahay ku yidhahda dabkaa gala nabigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiisa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam low dakhaluuha lakaanat bardan calayhim wa salaama hadday geli lahaayeen qabow iyo nabadgelyay u noqon lahayd oo dabkaasi waxba ma yeeleen markaasayna deena janno geli lahaayeen waa loo qaboojin kii diidoo yidhaahda ilaahow naari waatan kaaga eh, cabanayey oo inaad iga badbaadiso aan ku weydiisanayey waxa uu ilaahay ku yidhaahdaa sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam anaad amarkaygii diiddeene ma bini aadam aan idiin soo diraa yeeli lahaydeen axaadiista caynkaa ku soo aroortay alimaam ibnu kasiir ashaafici kitaabkiisa tafsiirka markuu fasirayo aayadda suuratu israa wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula axaadiista waa soo aroorinaya waxaan odhanayaa axaadiistaas qaarkeed waa saxiix axaadiista imtixaanka sheegaysa imtixaanu ahli fatra axaadiista sheegaysa bacdigeed waa saxiix qaarna waa xasan qaarna waa daciif kabmaaya naxwu haada hadal caynkaasu odhanaya ka eg fajaana allahu bi hada alkhayr fahal bacda hada alkhayr min shar ilaahay khayrkan muu noo keenay khayrkan shar ma ka dambaynayaa nebigu wuxuu yihi haa shar baa ka dambaynaya wuxuu yidhi sharkaana khayr ma ka sii dambaynaya wuxuu yidhi haa khayr baa ka dambaynaya laakiin wa fiihi dakhan qiiq baa ku jira khayrka labaad ee sharka soo darrin doona ka sii dambaynaya saafi ma aha waxaa ku dhex jira qiiq waa mashhuub bikadab wuxuu weydiiyey xudayfa oo dakhankiisu waa maxay yacnii qiiqa ku dhex jiree barxaya muxuu yahay nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam waa dad ku hanuunaya hanuunkaygii hanuunaan ahayn oo bimacnaa nebiga dariiqadiisii iyo hadyigiisii qummanaa bay ka weecanayaan markaasay mukhaalafaad ku dhacayaan oo dad kale hanuunkood dad kaley doonayaan inay ku hanuunaan oo yacni markaa waxa dariiqadooda raacaan dadkana mukhaalafaad baa ku sugan sunnadii nebiga ay khilaafsan yihiin markaa dee inay waxa weeye yacni waxyaalo sunnadii nebiga khilaafsan inay ka sunno yeelanayaan baa laga tilmaamaya marna waad garanaysaa oo bimacnaa sharcigiiyo sawaabkii iyo sidii saxnayd bay waafaqayaan marna waad qoonsanaysaayoo mukhaalafay ku dhacayaan oo sharcigii iyo sunnadii bay khilaafayaan yacni mara wa mara khayr waa jiraa laakiin khayrku ma badhax la'a waa badhxan yahay dakhankaasaa ku jira waxaa soo gelaya waxyaalaha marka waxawan yani bidaca ah ee waxaweeye bidcooyinkii weynaanshaha badnayd aan ahaynee aadka u sii weynayd ee mukafirada ahayd ee bidac marka waxawe duuna daalika ah oo sunnadii lagu khilaafayo in marka waxaweeye lala imanayo oo khayrkii la dhex wado waxaa soo gelayaa axaadiista baatilka iyo axaadiista aan sugnayn iyo axaadiista mawduuca aan asalka lahayn ee waxa weeye markaa lagu camal falaayo walow fi lfadaa'il xataa culammada yidhi marka axaadiista daciifka fadaa'isha waa loogu camal fali karaa oo waa la iska weheshan karaa dee waxay shardinayaan anlaa yashtada dacfu waa inaan dacfigiisu darnayn culammadu marka waxay isla ogolyihin hadduu dacfigu daran yahay oo xadiisku mawduuc yahay ama daciifun jiddan uu yahay ama midaan asalba lahayn uu yahay inaan marnaba loogu camal falayn laa fi lfadaa'ili walaa fii hayriha waa la isku waafaqsanyey marka sunnada nabiga sal allahu alayh wasalam la khilaafaayo ama ashyaa yar ama ashyaaan eh, ama ashyaa badan ama ashyaa aan badnayn lagu khilaafayo waxay soo gelaysaa dakhanka khayrka dhex socday soo gelaysa dakhanka ku dhex jira khayrka iyo qiiqa ku dhex jira ee barxayay ka midta wuxuu weydiiyey xudayfa khayrkaa sharma ka dambeeya wuxuu yidhi haayo waxaa ka dambeeya ducaatun calaa abwaabi jahannam yacni qaar baaqayaal ah oo yeedhaya oo albaabada jahannama yacni markaa ku sugan oo dadka ugu baaqaaya jahannama jahannamay ugu baaqayaan waxaa loo jeeda asbaabtii jahanname lagu geli lahaabay ugu baaqayaan waayo yeedhista cid loogu yeedho sababtii jahanname lagu geli lahaa waxay ka dhigan tahay jahanname lafteeda in loogu yeedhay ya addacwatu ila asabab waa kaddacwati ila almusabab sababta in cid loogu baaqo oo loogu yeedhaa waxay la mid tahay musababka uu sababaayo sababtaas in loogu yeedhay ciddii ajiibto oo yeedhmadooda aqbasho oo raacda way ku tuurayaan jahannamo gudaheeda yacnii sharkiiyo xumaantii bay ku ridayaan ducaatun calaa abwaabi jahannam waxaa soo gelaya ashyaada badan ee markaa waxa weeye hadday tahay bidca mukafirka ah ee dadka loogu yeedhaayo loogu baaqayo waxaa soo gelaya yacni bidcooyinkii soo baxay bidcatu khalqi alqur'aan ka mid bay ahayd waana bidca mukafiray ahayd waxaa soo gelaya bidca kale mukafirka ah oo waxa weeye markaa firaq badan baa soo baxay oo bidcooyin gaalnimo ah ku sugan bidcooyin gaalnimo ah ku sugan oo markaa qaraamidadii iyo baatiniyadii iyo hulaat mutasawifa suufyadii talax tagtay iyo kuwa markaysa marka waxaan amwaada in la baryo oo iyaga la gargaar weydiisto oo iyaga la tuugo iyaga marka waxa weeye loo nadro iyaga qubuurahooda lagu tawaafo iyaga la gargaar weydiisto yacni waxa weeye kullu daalika ku baaqaya waxay soo gelayaan kuwii jahannamo ku baaqaayay soo gelayaan kuwaasay soo gelayaan dadka marka waxa weeye hadda calmanada ku baaqaya in waxaweeye diinka iyo markaa waxa weeye dowladda la kala saariyo xukunka oo la yidhaahdo waxa weeye yacni faslu ddiin can iddawla diinku waa inuu ku koobnaada masjidka waa in marka masjidka aanu soo dhaafin waa xidhiidh qofka iyo addoonka waa xidhiidh qofka iyo ilaahay u dhexeeya bas ilaahay ha ku caabudo masjidka maamulkana wax alla wixii la doono ha lagu maamulo nidaamada gaalada laga soo qaatay ee marka waxayan yani xun yani marka ha lagu maamulo insaan la yidhahdo ama dadku ha dejistaan yani waxa weye diintu shaqo kuma leh markiisa waxa maamulka iyo xukunka haddii laga tegi waayo axwaalu shakhsiya ha ku koobnaato axwaalu shakhsiya waa maxay waa umuuraha qoyska oo yacni waxa weeye markaa guurka iyo furitaanka iyo dhaxalka iyo waxa weeye markaa eh, ashyaada qoyska ku saabsan iyo qoomaha markaysa marka in la xaqo yacni markaa umuuraha noocaasa bes ku koobnaato callo wixii kale wayna shaqo ku yeelan waxay soo gelaysaa yeedhmada jahannamo dadka loogu yeedhaayo noocaasay ka mid noqonaysa waxyaalaha noocaas waa abatiil waa in marka waxa laga fogaado aad iyo aad looga dheeraado yacni marka weeye cidda marka waxyaalaha ku baaqaya waa cid marka muuqaalkeennoo kale leh carabkeennoo afkeennoo kale ku hadlaya laakiin haddana waxa weeye dee gaaladii u rixinayo oo gaalada in la daba raqleeyo dadkii ugu baaqaya ama ictiqaadaadka xunxun dadka ugu baaqaya muxuu yidhi kii shaacirka ahaa dusha midabka soomaali baa dugulka moodaay nisna laguma dirsadee qalbigu waa dirkii kara leh yani muuqaalka wuxuu u eg yahay yacni dadku u eg yahay laakiin qalbigiisaa wuxuu la mid yahay gaalkii kara la odhan jiray ayuu markaysa markaa la mid yahay oo qalbigiisi iyo qalbiga kaasi waxba kuma kala duwan u fawaaidda laga qaadanaayo xadiiska waxaa ka mid ah in waxa weeye sharka loo aqoon yeesho si looga taxadiro laysaga ilaaliyo wa xudayfat bnu lyamaan wuxuu yihi wa kuntu as'aluhu can ishari makhaafata an yudrikanii wa fii lafdin an aqaca fiih marka sharkii in la barto oo loo aqoon yeesho si looga taxadiro laysaga ilaaliya ku sugan caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiihi waman laa yacrif ashara min annaasi yaqac fiih waman laa yacrif ashara min annaasi yaqac fiihi marka haddii aan sharkii loo aqoon yeelanoo la garan lagama taxadiri karo layskama ilaalin karo ta kale khayrka garashadiisu waxay ku sii xidhan tahay sharkii in la garanayo lafteeda waxaa kaloo xadiiska ku sugan in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka sii warramay khayrkan shar ka dambayn doonaa inuu jiro xudayfat bnulyamaan wuxuu sii weydiiyey sharkaana khayr ma ka sii dambayn doonaa wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu khayr ka dambaynayo laakiin khayrkaasi aanu saafi ahayn nacam wa fiihi dakhan marka umuro umuuro haybiga ah oo aan dhicin oo laakiin dhici doona ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka sii warramayaa inay dhici doonaan waxaanay u dhaceen siduu nebigu uga warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey dakhankiisu waa maxay wuxuu yidhi waa dad markaa ku hanuunaya hanuunkayga hanuunaan ahayn oo marna aad garanayso marna aad qoonsanayso waxaa loo jeedaa marka la garanaayo muwaafaqada xaqa ay waafaqayaan oo wanaagga ay la imanayaan marka la qoonsanayo la inkirayana waxaa looga jeedaa inay marka xaqii khilaafayaan ay la imanayaan yacni mukhaalafaad sharciya la imanayaan yacni ta la qoonsanaya taasaa laga tilmaamaya yacni xaqii bay khilaafayaan waxyaalo markaa munkara ayay wakhtiyada qaar la imanayaan waxaa weydiiyey xudayfat bnulyamaan nebiga calayhi salaatu wasalaam khayrka labaad shar ma ka dambayn doonaa waxa uu nabigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam nacam ducaatun cala abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha haa shar baa ka dambayn doona waana fasiray sharkaas oo waxauu yidhi waa qaar albaabada jahannamo ka baaqayo dadka ugu yeedhaya jahannama weeyaan ciddii markaa ajiibta oo iyaga yeedhmadooda raacdana jahannamadaasay ku tuurayaan yacnii kuwa albaabada jahannamo ka baaqayana waxaa laga tilmaamayaa waa kuwa marka waxa weeye baatilka dadka ugu yeedhaya waa ducaatu lbaatil yacni markaa qaar baatil dadka ugu yeedhaya laga tilmaamaya oo dadkii la nooca ayaa markaa looga jeeda waxaa soo gelaya wax kasta oo sharciga khilaafsan cidda ku baaqaysa khaas ahaan dadka kufriyaadka dadka ugu yeedhaya ama sharciga markaa waxa inaan la raacinba ugu baaqaya markaa ugu yeedhaya hadday ilxaadkii tahay hadday kufrigii tahay hadday caqlaaniyadii tahay yacni markaa dadka ugu baaqaya yacni waxaa kufriga ama kufri markaa qofkii u sababi kara hadday ugu yeedhayaan kullu daalika waa soo gelayaan faslu diin can iddawla kuwa ku baaqaya waxay soo gelayaan ducaatun cala abwaabi jahannam kuwale markaa diinku ha ku koobnaado masjidka keliya yacni waxa weeye nolosha inta kale yacni xidhiir yaanu la yeelan dadkuna wax alle waxay doonaan ay isku xukumaan jahannamay ugu yeedhayaan waxaa loo jeedaa asbaabtii jahannamo lagu geli lahaa bay ugu yeedhayaan baa laga tilmaamaya waayo addacwatu ila asababi dacwatun ila almusabab sababtii in loogu yeedhaa waxay ka dhigan tahay musababkii in loogu yeedho ayay ka dhigantahay saas ayay ka dhigantahay markii la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sifee wuxuu yidhi hum min jildatina wayatakallamuuna bialsinatina marka muuqaalka inay dadka kala mid yihiin oo midabkoodoo kale ay leeyihiin luqadoodiiyo afkoodoo kalena ay ku hadlayaan lagama yacni markaa inaan lagu kadsoomin baa laga qaadanaya inay dadka la midab yihiin afkoodana ay ku hadlayaan inaan lagu kadsoomin yacni marka ayaa laga qaadanaya waxaa la eegayaa waxa ay ku sugan yihiin iyo waxay ku baaqayaan xudayfa wuxuu nabiga weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam famaa tamurunii in adrakanii dalik maxaad i faraysaa oo i amraysaa haddii arrinkaasi isoo gaadho isoo haleelo wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laasimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda bimacnaa waxa weye waa khabarun yuraadu bihi alamru siiqadu waa khabar macnaha looga jeedana waa amar macnuhu marka wuxuu u dhacayaa ilzam jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laasimtaa oo ku sugnaataa jamaacada muslimiinta inaad ka faaruqin iyo imaamkooda ee aad ku sugnaato laasim oo imaamka muslimiinta aad ateecdo yacni markaa jamaacadoodana laasimto marka jamacat almuslimiin muraadka looga jeedaa waa maxay jamaacada culammadu aqwaal bay ka leeyihiin tafsiirka la fasiraayo nusuustana waxay ku soo aroortay mawaadic cadiida erayga jamaaca meel mutacadid ay kaga soo aroortay oo nusuusta kaga timi marka macnaha lagu fasiraayo jamaacada muslimiinta bacdu ahlicilmi waxay sheegeen mawaadicda ay jamaaca ku soo aroortay ilaa shan macnay sheegeen yacnii khamsata macaanin shantaa macne waxay isugu noqonayaan laba macne sida muxaqiqiinta qaarkood ay eh, taxqiijiyeen laba macno isugu noqonaya in jamaacada laga tilmaamaayo yacni manhajka saxiixa in looga jeedo oo jamaacada bilmacna alcilmiy in laga tilmaamaayo oo manhajka iyo dariiqada saxdaa in laga tilmaamaayo yacni xaqa in la laasimo oo ahlulxaqii dariiqoodii la raaco aqwaasha culamada qaarkood ay odhanayaan jamaacada waxaa looga jeedaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ama odhanayo jamaacada waxaa looga jeedaa ahlucilmiga ayaa loo jeedaa ama ah, aqwaasha la midka ah in ahlu xadiiska loo jeedo ama ahlucilmiga loo jeedo ama saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam loo jeedo waxaa markaa laga tilmaamayaa manhajkii iyo ariiqadii saxda ahayd in la laasimo manhaj asalaf ariiqata ahli sunnati waljamaca yani wadadii marka waxa weye ahlu sunnati waljamaca in la laazimo lagu sugnaadaa laga tilmaamaya waata cabdullahi bn mascuud uu yidhi aljamacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak cabdullahi bn mascuud waxaa ka asaxday bisanad saxiix waxaa kaga soo arooray sanad saxiixa aljamacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak jamaacada wixii xaqa waafaqaa la yidhaahdaa yani keligaa baad haddaad xaqii markaa sida waafaqsan ku sugan tahay jamaacadii baad ku sugantahay marka macnahaas waxa weeye saxaabada nebiga ama la yidhaahdo ama ahlulcilmiga la yidhaahdo ama sawaadulacdamka la yidhaahdo ama yacni tacaabiirta la midka ah waxaa loo jeedaa manhajkii iyo tariiqadii saxda ahayd ayaa laga tilmaamaya macnaha labaad wuxuu yahay in laga tilmaamaayo yacni muslimiinta iyo amiirkooda ama ninka madaxda u ah oo muslimiintii ku kulmay yacni marka waxa weeye imaamka ama amiirka ku kulmay ee taacadiisa ku sugnaa ayaa looga jeedaa jamaacat almuslimiin bilmacna asiyaasi waa macno labaad oo loo isticmaalo nusuustana waa ugu soo aroortay bacdu nusuus iyadoo macnaha looga jeedo haddaba xadiiskan labada kee looga jeedaa ma kii manhajkaa looga jeedaa jamacat almuslimiin yacni nahajigii xaqa ahaa iyo waddadii xaqa ahayd ee jamaacatlula ku sugnayd miyaa muraadka looga jeedaa yahay oo dariiqadii marka waxaa weeye saxaabada laazima ma saasaa macnuhu u dhacayaa mise waxaa looga jeedaa bilmacnaa suldaankii yani markaa dadka markaa ku kulmay alqowm aladiina ijtamacuu cala taacati alimaam ama cala ta'miir alamiir qowmkii ku ijtimaacay ee ku kulmay amiirka markaa in amiir laga yeelo oo la ateeco ciddii ku sugnayd miyaa laga tilmaamaya culamada qaarba mid bay mareen bacdu ahlicilmi hadda halkan waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo jamaacat almuslimiin in looga jeedo macnihii marka waxaweye manhajka ahaa in laga tilmaamaayo oo markaasay waxay yidhaahdeen waa in ariiqadii ahlusunnati waljamaaca lagu sugnaado la laasimaa laga tilmaamaya ama ariiqii saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa isla markaa waxawaye macnee alfaadunbaa kala duwane in la laasimaa laga tilmaamaya manhajka xaqa ah iyo ariiqa xaqa ah in la laasimo wa imaamahum iyo imaamka waxawaye muslimiinta culamada qaarkaasay ku fasireen weji labaad ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo imaamka iyo dadkii taacadiisa iyo samcigiisa ku kulmay ee isugu yimi labada wejina waxaa sii fiican wejigaa dambaa fiican oo in laga tilmaamayo eh, imaamka iyo cidda markaa taacadiisa ku kulantay ee eh, markaa waxa weeye yacni inuu amiir yahay oo yani markaa imaam amuu yahay ama amiir yahay yacni cidda marka waxa weeye ku kulmay ee taacadiisa ku sugan iyo isaga inaan laga faaruqin waayo xadiiska waxaa ku sugan fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam sida markaa macnaha dambe ayaa saxiixa oo in laga tilmaamayo imaamka iyo cidda markaa taacadiisa iyo samcigiisa ku kulantay ee ku ijtimaacday in looga jeedo macnahaas ayaa fiican waayo xadiiska waxaa ku sugan fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam haddaan jamaaco iyo imaamtoonna u sugnayn ka warran oo dadku ay yihiin qaar markaa waxaa tafaraaruq ku sugan qaala factasil tilka alfiraqa kullaha qariinadaa waxaa looga yeelayaa mid markaa faa'iideynaysa in macnaha dambe saxiixu yahay jamaacadda haddii looga jeedo manhajka xaqaa laga tilmaamaayo manhajka xaqaa marnaba markaa la waayi maayo cid ku suganna la waayi maayo walaa tasaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya llahi wahum cala dalik mar walba daa'ifo xaqii ku sugan waa la helayaa lama waayay ilaa markaa la soo diraayo dabayshii sababteeda qof kastoo muuminaba nafta lagaga qabanaayo maadaamay sidaas tahay jamaacadina waa jamaaco marna la waayayo marna la helaayo fa in lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam marka taasi waxay qariino u tahay in laga tilmaamaayo imaamka iyo cidda marka waxa weeye ku ijtimaacday ee ku kulantay in laga tilmaamayo taasaa dhici karta in la waayo waqtiyada qaarkood ishkaalka noocaasi cidda macnaha kala qaadatay markuu ka hor yimi waxay markaa bacdi dooneen tafsiirkaa kala qaatay inay ku ishkaal bixiyaan waxaa looga jeedaa naaxiyada iyo markaysaga beledka ama mantiqadaas haddii markaa laga waayo cid kaloo ahlu xaqa waxay u fasirayaan yacni ahluxaqa laasima dadka sunnada iyo xaqa ku sugan laazima imaamkana laazima imaamkoodana laazima marka waxay ka dhigeen mar in imaamkii la waayaayo jamacat almuslimiin la helaayo mar jamacat almuslimiinkii iyo marka waxa weeye imaamkii in laysla waayayo yacni markaa ahluxaqi baa la waayaya waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen naaxiyada iyo beledka iyo mandiqadaasaa laga waayayaa iyadoo caam ahaan markaysa markaa dee aan kulli ahaan loo waayin laakiin xadiiska daahirkiisa macnahaasi kama muuqdo fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam marka waxa weeye macnaha arjaxa waxaa laga tilmaamayaa waa imaamka iyo ciddii ku ijtimaacday ee ku kulantay ayaa looga jeedaa in la laasimaayo oo aan laga faaruqayn oo laga baxayn oo laga ictisaalayn oo aan marka waxa gaar looga baxayn oo aan lagu baxayn lagana baxayn laguna baxayn waxaa nabigii la su'aalay calayhi salaatu wasalaam haddii jamaaco iyo imaamtoonna ayna lahayn ka waran labada midna ayna jirin qaala factazil tilka alfiraqa kullaha nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam yacni firaqa ama kooxaha dhammaantood kaa dheerow oo ka fogow waa amar yacni tilka alfiraqa kullaha walow an tacada biasli shajaratin xataa yudrikaka almowt kulay ku tahay geed jirriddii inaad qaniinto ilaa geeridu ku soo haleelayso geeridu ku imanayso wa anta calaa daalik adoo caynkaa ku sugan ay geeridu ku imanayso marka wuxuu nabigu ugu nasteexeeyey calayhi salaatu wasalaam inuu xaaladda noocaasa ictisaal la yimaado oo firaqa xukunka ku loolamaya ee isku qabsanaya ee u kala dheeraynaya ee ku dagaalamaya ee u tartamaya inaanu markaa waxa midnaba aanu marka waxaa garab siin midnaba aanu u dhowaan yacni macnahaas ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ahlucilmiguna macnaha noocaasa ayay ka fahmeen oo kala baxeen shuraaxdu waxay aad u soo qaadanayaan xaafid ibnu xajar iyo shuraaxda kaleba hadal uu yidhi alimaamu tabari xadiiskan markuu sheegaayo oo waxa uu yidhi waxaa laga qaadanayaa haddii waxa weeye dadku ay kala tafaraaruqaan oo imaam kulminaya aanu jirin oo ay u kala tagaan marka waxaa firaq iyo axzaab ay u kala tagaan yacnii kooxo iyo guruubo ay u qaybsamaan oo ay u kala tagaan xaalka caynkaasa falaa yattabicu axadan fi lfurqa cidnaba tafaruqa ku raaci maayo wayactasilu ljamiic khashyata alwuquuci fi shar dhammaanna waa ka wada dheeraanaya waa ka wada fogaanayaa baqasho uu ka baqanaayo inuu shar ku dhaco daraaddeed buu uga dheeraanayaa dhammaantood uga wada durkaya hadalka alimaamu tabari baa odhanaya shuraaxduna waa soo qaadanayaan hadduu xaafid ibnu xajar yahay fatxulbaariga hadduu yahay waxa weeye marka cayni hadday shuraaxda kale tahay xadiiskan markay sharxayaan waa soo qaadanayaan macnaha noocaas ah oo tabari uu sheegay waa tilmaamayaan ahlucilmi kale oo macnahaasoo kale tilmaamayna waa jiraan abulcabaas alqurtubi hadal kale oo shabbaha ayuu isaguna tilmaamaya oo wuxuu odhanayaa xadiiska waxaa laga qaadanayaa ciddii imaamadiisu aynay dhammaystirmin oo talada iyo maamulku gacanta aanu u wada gelin eh, in laga dheeraada inay waajib tahay wujuubu man lam tatimma imaamatuhu cibaaro caynkaasoo kale abuu tilmaamayey yacnii inay waajib taha laga qaadanayaa ciddii imaamadiisu ayna dhammaystirmin in laga dheeraado inay waajib tahay ayaa xadiiska laga faa'iidaysana lagala baxaya waxaana sidaa looga dheeraanayaa yacni waa saddan lidariica waddada mafsadada keenaysa in la awdaayo ayaa looga jeedaa waddada mafsadada keenaysa in la awdaayo oo masalan hadduu markaa qofku aanu ka dheeraan halis wuxuu u yahay dee inuu markaa dembi ku dhaco ayuu markaa halis u yahay taas baa marka waxaa leeyahay si aanay markaa aanad ugu dhicin sharba marka horeba ka fogow xadiiskuna markaa saasuu sheegay factazil tilka alfiraqa kullaha xaafid ibnu xajar halkan hore markuu sheegayo ducaatun calaa abwaabi jahannam kuma gaar yeelin kufrigoo keliya ee waxa weeye waxyaalaha macaasida iyo dembiyadana waa soo gudageliyey oo wuxuu odhanayaa ducaatun calaa abwaabi jahannam waxaa looga jeedaa man qaama bialabi almulki min alkhawaariji wa ghayrihim waa ciddii ku quntay mulki inay doonayso u quntay oo u kacday hadday khawaarij tahay iyo hadday khayrkood tahayba marka waxa weeye macnuhu calaa kulli xaal wuxuu noqonayaa mid ballaadhan buu noqonayaa waxaanu tilmaamay cidda marka waxaway xukunka raadinaysa ee markaysa markaa doonaysa inay waxaweeye yacni xukunkii gacan ay ku raadiso iyo awood iyo dagaal inay markaa soo gelayso kuwa marka waxaweye ugu yeedhaya dadka jahannamo ugu yeedhaya oo waxaweeye de iraaqatu dimaa dhiigaga inay daataan oo dadkii marka waxaweeye dhiiggoodii la daadiyo yani ashyaada noocaas ayaa ka imanaysa amnigu tago yani marka dadkii marka macsuumka ahaayee dhiiggoodu dhowrnaana yacni marka waxaweeye hantidoodiiyo dhiiggoodii toonna aanu dhowrmin ayaa ka imanaysa masalada dhiigguna aad iyo aad bay u adagtay masalada dhiigguna aad iyo aad ayay u adag tahay sharciguna u adkeeyey sharciguna oo u adkeeyey saas aawadeed in laga fogaado ayaa laga qaadanayaa marka kuma gaaraho keliya ashyaada kufriyaadka kufrigu waa ugu sii daran yahay laakiin wixii ka sokeeye marka waxa weeye xumaa hadduu ku baaqayana waxay noqonaysaa sida waxawe dhiiggii muslimiinta in la daadiyo iyo wixii la midka ah waxay noqonaysaa iyaduna marka inay soo gelayaan ducaatun cala abwaabi jahannam marka yacni waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal xadiiskan in laga dheeraado waddooyinka sharka in laga fogaado ayaa laga qaadanaya aad iyo aad looga dheeraado oo yacni markaa ruuxu ciddii marka waxa weeye cid kastoo u baaqdaba inaanu iska raacin factazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacada biasli shajaratin xataa yudrika kalmowt waxaa laga tilmaamaya mulaasamada la laasimayo lagu sugnaanayo geed gunti inaan la qaninayn waa la garanaya laakiin waxaa laga tilmaamayaa mulaasamada waa sida markaa loo yidhi caddu calayha binawaajid doosiyo dambeedada ku qaniina markii sunnada laga warramaayo yacni saasoo kale la yidhi oo mulaasamo laga tilmaamayo kinaaya can illusuum yacni markaa laazimitaan la laasimayo xaqa laga tilmaamaayey sidii oo kale ayaa marka waxaa laga tilmaamayaa oo markaysa waxaa looga jeedaa taasoo kale ayaa looga jeedaa marka eh, imaamka muslimiinta waxaa looga jeedaa imaamkii guud baa looga jeedaa laakiin wakhtiyada beledada islaamku ay markaa waxaweeye kala tagaan oo madax kala duwan ay yeeshaan waajibku wuxuu ahaa marka hore in markaa loo yeelo imaam keliya dhammaantood in loo yeela waajibku ahaa yacni waajibku saasuu ahaa laakiin haddii ay markaa kala tageen oo marka waxaweeye beled weliba marka waxaweyan u yeeshay amiirkiisa iyo madaxdiisa marka uu yeeshay yacni xaalka caynkaasa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen lidaruura ayaa loo siinayaa marka waxaa mid walba axkaamtiisa u fulaysaa oo waxaweeye aan la odhanaynin yacni wixii markaa uu sameeyaa ictibaar male aan la odhanayn samciyo taacana male aan la odhanaynin ee mid waliba fii maxalli wilaayatihi meesha uu ka taliyo muslimiinta marka waxaweeye madaxda ah ciddii gaalihii marka waxa madax sharcan noqon maysee oo marka waxa weeye ictibaar yeelan maayaan iyagu yani marka waxawe sharcan laakiin ciddii asalka islaamnimo u sugnaatay walow dalamaba ha noqdaan ama fasaqaba ha noqdaane waxay noqonayaan in waxa weeye eh, mid waliba fii maxalli wilaayati in lagu atiicayo lagu maqlayo wixii marka sharciga aan khilaafin wixii sharciga khilaafa cidnaba laguma ateecayo oo markaan leeyahay laazima jamaacada muslimiinta lagama tilmaamayo wax kastoo iyo imaamka muslimka laazima lagama tilmaamayo wax kastuu yidhaahdo iyo wax kastuu amro in layska raacayo wixii sharciga khilaafsan cidna lagu ateeci maayo la taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq siduu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ateecitaan makhluuq lagu ateecayo caasiyitaanka ilaha khaaliqa la caasiyaya ma jirto in makhluuq lagu ateeca ma bannaano cisyaanka khaaliqa la caasiyayo fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca xadiiskii kale muxuu sheegaya hadduu macsi amro maqal iyo ateicitaan ma leh bimacnaa macsidaasaan lagu ateecayn baa looga jeedaa laakiin lagama tilmaamayo itlaaqan dib loo ateeci maayo loogama jeedo waxaa laga tilmaamayaa khusuuska macsidaas baan lagu ateecayn laakiin wixii kale macsida ka soo hadhay waa lagu ateecayaa ayay markaa noqonaysa yacni markaa waa lagu ateecayaa bay noqonaysa marka culammadu waxay yidhaahdeen masalada samciga taacada waa usoo yaro noqon doonaaye marka bilaadkii islaamka madaxdii ka talinaysay ay tacadudaan oo beled weliba uu marka amiir gaara yeesho oo xaaladda noocaasa tacadud yimaado sidii asalka ahayd way khilaafsan tahay ha khilaafsanaatee xaaladda noocaasa lidaruura loo asixinayaa bay yidhahdeen saas aawadeed baa sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab waxauu yidhi yacni markuu ka hadlayay mas'aladaas waxa uu lahaa culammadu waxay isku waafaqsan yihiin yacni waxa weeye in e, beledada kala duwan iyo hadday madax kala duwan ay yeeshaan oo beled waliba madax gaara u yeesho in mid waliba samcigiisa iyo taacadiisa yeelanayo halkiisa lagu ateecayo lagu marka waxaan lagu raacayo wixii aan sharciga khilaafin in lagu ateecayo naxwu haada saasuu marka odhanayay waayo haddii la eego laga soo bilaabo min casri alimaam axmed iyo hortii iyo dabadeedba ilaa hadda laga soo gaadhaayo waxa weeye muslimiintu imaam kulmiya ma jirin mana ogin buu odhanaya axad culammada ka midoo yidhi shay axkaamta ka mida ah, asixi maayaan ilaa marka waxa weeye imaam kulmiya jiro waxay noqonaysaa inuu waxa weeye mid waliba inuu samcigiisa iyo taacadiisa yeesho haddii la yidhaahdo marka waxa weeye haddaba masalada hadalka sheikhu yidhi inagoodoo sii tawdiixinayna haddii la yidhaahdo ilaa imaamkii guud ee muslimiin oo dhan u wada talinaayey fii mashaariqi alardi wa maghaaribiha la helo wax maqala iyo wax maqalitaana iyo ateecitaani ma jirayo dee waxaa ka imanaya caynulfasaad fasaad baa ka imanaya ya oo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo yacni madax kaloo jirtaa ma jirto ayay noqonaysaa waxaanay culammadu kala farqiyaan xaalu daruura iyo xaalu ikhtiyaar culammadu waxay yidhaahdaan yukhtafaru fii xaali lidiraari maa laa yukhtafaru fii xaali ikhtiyaar xaaladda daruurada waxa la cafiyaa wax aan la cafinayn marka ikhtiyaarka hadday noqoto cinda alikhtiyaar inay dadku u door leeyihiin oo kala dooranayaan oo mafsado badan oo ka dhalanaysa iyadaan jirin ay la iman karaan waxay noqonaysaa huwa almatluub ka la rabo weeye laakiin dee waxa weeye waaqicu markaa ma ma saamaxayo taas waxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo yacni madaxi ma jirto mooyaane mid muslimiin oo dhan ka dhaxaysa oo khilaafa caama ilaa la helo yacni wax madaxi ma jiraan haddii la yidhaahdo caynulfasaad baa ka imanaya waxaana ka dhalanaysa markaysa waxaan yacni beledadii islaamka inaan marka waxa weye wax u hagaagaa jirin nidaam u sugnaadaa jirin nabadgelyo sugnaataa aynay jirin yacni marka ay noqoto waxa weeye yacni iraaqat dimaa iyo dhiigagga inay daataan yani marka inay noqdaan yacni dadkana khasab mid lagu midayn karo oo muslimiin o dhan laysugu wada keeni karo ma aha waxaa dhici karta in waxaweeye markaa inay waxaweeye khalaa'iq fara badani ku dhintaan wax natiijo ka dhalanayaana ayna jirin haddii wakhtigii saxaabada nebigaba sala allahu aleyh wasalam yacni gacan lagu midayn kari waayey ma waxaad u malaynaysaa wakhti dambe in markaa gacan lagu midayn karo oo markii waxaweye ay dhacday masalan dilkii cusmaan cali bn abi aalib ayaa marka waxa weeye lala baayactamay oo la doortay isagaa imaamkii xaqa ahaa weliba markaa wuxuu ahaa cidda arlada korkeeda ku sugan markaa kii ugu khayrka badnaa shahaadaanuu rasuulka sala allahu alayh wasalam ka haystaa nebigu u markhaati kacay wa caliyun fi ljanna nebigu inuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yuxibuka ila mu'min walaa yubgiduka ila munaafiq nebigu ammaanta uu ammaanay iyo taskiyada u haysto cali bn abi aalib dee waa mid aad iyo aad u qaali ah ya isagoo la garanayo cilmigiisa isagoo la garanayo diinkiisa isagoo la garanayo qaraabaduu nebiga la yahay calayhi salaatu wasalaam isagoo la garanayo yani fadligiisa ya yani markaa la garanayo iyo taskiyada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu taskiyey bal laga soo qaaday cidda jeceli inay tahay cid iimaankiisu dhammaystiran yahay cidda markaa necabina ay tahay cid nooc nifaaqi ku sugan yahay halkaa la gaadhsiiyey maca kulli daalik ya ayaa haddana waxa weeye markii dadkii ay kala tafaraaruqeen waxay noqotay gacan inuu ku midayn kari waayey gacan inuu ku midayn kari waayey baa natiijadu noqotay ya mar hadday sidaas tahay oo la garanayo waagaas muslimiintu in beledada ay deganaayeenna ay koobnaayeen tiradooduna ay koobnaayeen ahlulfadliguna uu aad u fara badnaa dadka ahludiinka ahlukhayrka khayrka ahlucilmiga yacni aad iyo aad ay u badnaayeen saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni in badanoo ka mida ay joogtay khalaa'iq badan oo saxaabadii ka mid a cidda kale u ay tahay taabiciintii khayrulquruunkii baa la joogaa khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum haddana maca daalik gacan ma suuroobin in lagu mideeyo ya waxaa markaa natiijadu ku dambaysay in waxa weeye markaa ay suuroobi weyday gacan in lagu mideeyo ay suuroobi weyday xasanu bnu caliy radia allaahu canhu wa ardaah ayaa wakhtigiisii tanaasulay suu muslimiinta u mideeyo dhiigga muslimiintuna isu taago tafraaruqanna meesha uga baxo wuxuu uga tanaasulay markaa madaxtinimadii wuxuu uga tanaasulay markii cali la dilay waxaa lala baayactamay oo jamaahiirtii muslimiintu dee ala baayactameen xasan bnu cali laakiin reer shaam gacan uguma jiraan ya reer shaam gacan uguma jiraan wuxuu ka doorbiday dagaal inuu sii wado oo markaa waxa weeye markaa uu yidhahdo ilaa intaad qabsanayso ku wad in waxa weeye uu ka tanaasulo nebiguna calayhi salaatu wasalaam taasuu ammaanay oo khayrku wuxuu ku jiray yacni xaalkaas tanaasulka uu sameeyey xasan ibnu cali oo nebigu oo sii sheegay calayhi salaatu wasalaam oo wuxu uhi ina bnii hada sayidun walacalla allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inankaygani waa inankii inantiisu dhashay xasan ibnu caliy faatima binti rasuul baa dhashay calayhi salaatu wasalaam waa sayido waa mid mudan waxaan rajaynayaa buu idhi ilaahay inuu ku islaaxiyo laba kooxoodoo waaweyn oo markaa muslimiinta ka mida ah inuu ku islaaxiyaan rajaynaya ya taasi waxay tahay waa islaaxu sameeyey xasan bnu cali inuu markaa nebigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam marka khayrku inuu taa ku jiray baa markaa laga qaadanaya see loo odhanaya waxa weeye muslimiinta imaam ma yeelanayo ilaa imaam caama la helo oo yacni markaa la ictiraafin waa in marka waxa weeye markaa gacan lagu mideeyaa yacani waxa weeye fasaad fara badan baa taa ka dhalanaysa waxa la rabaana marka kuma xaqiiqoobayaan mid ku imanaysa ma aha marka waxa weeye saxdu waxay tahay xaaladda idiraarka waxa weeye waxaa la ictibaarinayaa inay ka duwan tahay xaaladda ikhtiyaarka marka lidaruura ayaa tacadud ala'imma xaaladda noocaasa loo asixinayaa bay culammadu yani marka ay yidhaahdaan oo waxa weye yukhtafaru fii xal idiraari maa laa yukhtafaru fii xal ikhtiyaar masalada noocaasa sidaas ayay marka waxa tilmaamayaan haddaynu usoo noqonno masalada samcigii aacada samcigii aacada waxaa lagu ateecayaa madaxda wixii aan macsi ahayn laakiin macsi cidnaba lagu ateeci maayo waana soo sheegnay bacdu alaxaadiis oo macnaha ku saabsan inuu markaa macaasi iyo fisqi iyo xumaan iyo dulmi la yimi gaalnimo ka sokaysana looguma baxayo ninkii madaxda ahaa lagulama dagaalamayo lagulama baxayo ninkii yacni madaxda ahaa loogu bixi maayo oo loola dagaalami maayo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray samcigiiyo taacada axaadiis fara badan ayuu ku sheegay ilaa uu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam wain duriba dahruka wa ukhida maaluka fasmac wa atic xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey haddii marka waxa weeye dhabarkaaga la garaaco oo xoolahaaga la qaato fasmac wa atic maqal oo atic wuxuu kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa iman doona umaro ayuu sheegay idin weydiisanaya xaqooda xaqiinnana idin diidaya waxay yidhahdeen maxaanu yeellaa wuxuu ihi fa actuuhum xaqahum wasaluu llaha xaqakum wuxuu idhi xaqooda siiya samcigiiyo taacada ah idinkuna xaqiinna ilaahay weydiista wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa min amiirihi shayan yakrahuhu falyakrah maa yati min macsiyat illaah walaa yanzicanna yaddan min taaca rawaahu muslim fi saxiixi kii ka arka amiirkiisa wuxuu karaahiyaysanaayo falyakrah maa yaati min macsiyati illaah ha naco ha karaahiyaysto wuxuu la imanaya macsidiiyo dembiga ah walaa yansicanna yaddan min taaca gacanta adeecitaanka yaanu ka siibino taacada aanu ka bixin yani khuruuj yaanu la iman khuruuj yaanu la iman yacani nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni in taacadii lagu sugnaado ayuu sheegayaa wuxuu gaadhsiiyey in waxa weeye ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan oo wuxuu cubaada yidhi wuxuu nebigu nagula baayactamay markuu ashyaada soo sheegay samcigii taacada fi yani fi lmanshadi walmakrah ayuu marka wuxuu yidhi anlaa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan yani saasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam gaalnimo cadilaa la yimaadaan inaan marka waxa lala dagaalamina lagu bixi yani saasuu sheegay marka masaladaa kollay horena waa uga soo hadallay oo xadiis hore aynu soo marray na waxa weye waa ku tambiihinno waa ku tilmaanay marka waxa weeye adiladaasi waxay tilmaamaysaa samcigii iyo taacadii bay tilmaamaysaa saasay sheegaysa bixista lagu baxaayo gacan ahaan loogu baxaayo amaba dadka lagu kicinaayo lagu diraayo labada mid walba baatil weeye waxay moodaan dadka qaarkood khuruujku inuu noqonaayo keliya gacanta laakiin tahyiijka dadka lagu kicinayo lagu diraayo ee ku mudaharaada ku kaca sida waxyaalihii marka waxa la samaynayay wakhtiyadii markaa yani masalan waxay ku magacaabeen bikayri xaqin loogu magacaabay alrabiicu alcarabi loogu magacaabay ee gaaladu ka dambaysay ay doonayeen bilaadka islaamka inay ku baabi'iyaan ya awooddooda markaa ku dhantaalaan yani waxa weeye marka ay noqdaan marka waxa weeye dad marka waxa fawdo ku nool ya kii shaytaanka ahaa ee obama waxyaaluhu sheegtay ka mid tahay oo uu leeyahay oo uu yidhi rabiicu lcarabi yacni anaa sameeyey oo marka waxa weeye arrinka noocaasa dhaqaalay ku bixiyeen iyaga ayaa markaa hirgeliyey ya iyaga ayaa hirgeliyey waxaanu doonayeen bilaadka islaamka o dhan inay sidaa ka wada dhigaan laakiin waxna waa uga suuro galeen waxna ugama suuro gelin laakiin waxay rabeen meel maamul ku baaqi yahay inaynay ka jirin si waxa weeye marka waxa weeye yacni markaa ay gaaladu wax alle waxay doonto uga samayn karto yani waxa weeye ammaanna ay u heli karaan eh, yuhuuddu marka ay u heli karto iyo gaaladuba yani waxay doonayeen fawdo in laga dhigo dabeedna markaa khayraadka wadannada sidii la doono laga yeelo sida wadanno badan marka waxawe khayraadkoodii ay marka isaga gurteen oo ay isaga qaateen yani waxa weeye waxyaalaha noocaasa tahyiijka yani la samaynaayo iyo mudaaharaadada iyo marka waxa weeyaan yani shaqooyinka marka waxa joojinta la joojinayo yani waxa weeye waxay ka tahay waxay tahay khuruujkii bay markaysa waxa la macno tahay oo khuruujkii bay la mid tahay qayb qaadashada laga qayb qaadanayana waxay noqonaysaa khuruujkii laga qayb qaadanay noqonaysa oo alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat axkaamu almaqaasid iyo axkaamu alghaayaat baa wasiilooyinku leeyihiin siday ahlucilmigu ay sheegeen ya ghaayada ay ku gaadhsiinaysay wasiiladuna la xukum noqonaysaa marka alwasiilatu ila waa kalkhuruuj waxa wasiilada khuruujka u ahay khuruujkii buu la mid yahay khuruujkii ayuu markaa la mid yahay haddii waxa weeye markaa kicinta iyo ashyaadaasi ayna jirinna yani waxa weeye khuruujkii yani waxa weeye weynaana yani markaa kama imanayo ahlucilmiguna saasay u sheegeen ay markaa u tilmaameen xataa khawaarijta waxaa ka mid ahay qole loodhan jiray qacadiya qacadiya baa laga soo qaatay waa maxay yacni khuruujkii waa ka fadhiyaan oo iyagu markaa gacan ahaan ma samaynayaan seefna ma qaadanayaan mana dagaalamayaan laakiin waxay tirtirsiyayaan oo ammaanayaan cidda baxaysa ya yacni kuwa noocaas ah waxay yidhaahdeen waa qacadiya waa firqa min alkhawaarij qacadiyada marka waxa weyn uu fasiraayo xaafid ibnu xajar oo huda saari kitaabkiisa ah uu ku fasirayo oo cimraan ibnu xitaan baa waxa la yah wa ra'su lqacdiyu ama waxa weeye kutubihiisa kale qaarkood uu ku fasiraayo wuxuu odhanayaa markaysaa waa qaar aan iyagu baxaynin yusayinuuna eh, linnaasi alkhuruuj waxay u qurxinayaan dadka bixitaanka la baxayay u qurxinayaan oo u ammaanayaan oo marka waxa weeye dadkii maadaama ay u ammaanayaan bixitaankii la baxaayey saas iyaguna marka waxa weeye khuruujka ay kaga jiraan cibaara yani marka waxa yani ukhraa waa fadhi ku dirir ya waa niman marka waxa weeye iyagu gacan ahaan u dagaalami maayaan oo marka xukuumaddii lama dagaalamayaan laakiin waa niman fadhi ku dirir waa niman fadhi ku dirira wey muddo afkii qaar dagaalka kaga jira markaysaga weeyaan saasay noqonaysa sidaa ayay noqonaysa marka khuruujkii waxa weeye way marka ku jiraan oo waxaweye qayb bay ka yihiin laakiin khuruujkii weynaanshaha badnaaba wuxuu yahay ka marka waxa gacanta ah ayuu marka u yahay sida marka ahlucilmigu ay marka sheegeen ay marka tilmaameen yani saas ayay markaa noqonaysa kooxaha iyo firaqa markaysa waxaa la sameeyo oo waxa weeye cusuurtan soo kordhay oo ururada markaa la samaynayo la doonayo xukunka in lagu gaadho waxay noqonaysaa waxa weye mid madmuuma oo aan markaa fiicnayn ayay noqonaysaa firaqa markaysa markaa haddii waxa weeye yani markaa ay caqaa'id khaldan iyo manhajyo khaldan ay ku sugan yihiin waxa weye waa madmuum waxay soo gelayaan factazil tilka alfiraqa kullaha kooxaha iyo ururada yacni marka u halgamaya ee u diriraya ee ku dadaalaya inay waxaweeye marka iyaguna ay marka waxaweye xukuumaadka marka ay ridaan oo ay xukunka gaadhaan walow habay yidhaahdaan annagu marka waxa weeye niyo wanaagsan baanu leenahay wax wanaagsan baanu samaynaynaa yacni sidaa ha yidhaahdaanbe waa soo gelayaan waayo yacni waxaweeye gacan iyo marka waxaweye in la yidhahdo waa lagu bedelayaa ama la yidhahdo weye waxaa lagu bedelayaa kicin dadka lagu kiciyaa lagu bedelayaa ama la yidhahdo waxa weye waxaa loo sacyinayaa sidii marka xukun loo gaarayo oo marka xukunka inaan qabtaan u sacyinay u dadaalaya yacni kullu dalika ariiq sharciya ma aha ariiq sharciya ma aha waa mid aan marka wax sax ahayn yacni marka weeye marka ururada noocaa loo samaynayaa waa mid gaalo laga soo qaatay oo waxa weeye markaa ku dhisan yacni tashabuhi gaalada la shabahayo man tashabaha biqowmin fahuwa minhum ha yidhaahdaan marka waxay noocay doonaan ha noqdaan yacni midabkay doonaan ha lahaadaan ha yidhaahdaan waxa weeye annagu yacni waxaan ugu sacyaynaa inaanu markaa diin ku xukunno uga jeednaa yacni mid waliba waa sheeganaya inuu markaa doonayo wanaag iyo islaax iyo hagaajin iyo kada iyo kada iyo kada taas waa dacwa iyo sheegasha markaysaga markaa weeye laakiin ariiqa noocaasi waa ariiq aan sax ahayn markaysaga markaa weeye yacni marka waana mid waxa weeye ururada la samaynayo ee tartamaya ee kadaaga la samaynayo hadday tahay ururada marka waxa weeye yacni markaa xukuumaadku ay sameeyaan ama ha ahaato qaar shacab samaysto oo marka ay doonayaan marka xukunka inay ku gaadhaan ama qaar xukuumaad sameeyaan ha noqoto oo marka waxawe la yidhaahdo xukunka waa u siman yihiin oo u tartamayaan oo mid waliba ka kala dhaleecaynayo oo waxa weeye markaysaga waxae ciddii xukunka haysay marba waxa weeye la doonaayo dadka in la nacsiiyo waxyaalaha noocaasi waa wax fasaad ku dhisan waana wax gaala laga soo qaatay wax sharciyana ma aha mana bannaana dhammaantoodna waxay soo gelayaan yacni kuwa shacbigaa iyo kuwa markiisa markaa yacni markaa la odhanaayo waa qaar markiisa guudba waxay soo gelayaan factazil tilka alfiraqa kullaha ayay soo gelayaan khayrku wuxuu ku jiraa dhammaantood in laga dheeraado ayaa markaa khayrku ku jiraa oo marka waxa waxyaalaha aan laga qayb qaadan ayaa markaa saxdu tahay yani markaa qofkuna wixii anfacaya uu ku dadaalo laakiin waxa weeye in marka la yidhaahdo ariiqaasaa marka waxawe la marayaa oo doorashooyin iyo markaysa marka waaan yani waxyaalaha la midka ah dabeed ay ka imanayaan waa markaysa midaan sax ahayn weeye firaqii markaa la yaqaanay ee marka xagga ictiqaadada iyo ku baydhay iyagu waa cala sabiil awlaa inay soo gelayaan laakiin kuma koobna yani marka waxaweye xukunku kuma koobna xukunku kuma koobna nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam ma odhan yani urur sameeyo ururka waa inaad markaysa markaa ku gaadhaan xukunkii ama idinku raadiya sidii marka waxa imaam loo noqon lahaa ma odhan yani waxa weeye nebigu sida khayrku ku jiraan buu ummadda ugu nasteexaynaya markii la yidhi jamaaco iyo imaam ma jiro dee adigu imaam ka noqo markaysaga raadi lama odhan ya ma qusuuru nebigu markaa la yimi miyaa lama odhan karo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii nasiixadii saxda ahayd waa ka gaabiyey lama odhan karo khayrku kullu lkhayri wuxuu ku jiraa siduu isagu ku nasteexeeyey ya yani xalkii isagaa sheegay yani maaha inuu xalkii ka tegey maaha markii la fain lam yakun lahum jamacatu walaa imaam yacni adigu markaas sidaad imaam uga noqon lahayd oo u maamuli lahayd ku dadaalo markaysa markaa waxaan u kac arrinkaa ma odhan ee wuxuu ihi factazil tilka alfiraqa kullaha wuxuu garanayay markaysaga inay kollayba kooxa soo baxayaan mid waliba ay doonayso waayo riyaasada ama madaxtinimadu waa wax la jecel yahay waa wax nafaha markaa shahwo ku abuura wey yani sida shahwat lbatni iyo shahwat lfarji oo kalea shahwat riyaasa tahay qofku markaysaa inuu jeclaado inuu marka waxa magac yeesho iyo inuu madax noqdo inuu jeclaado waa wax kuwa markaa tallaalan waa wax naftu iska jeceshahay marka maadaamay sidaas tahay kollayba firaq baa imanaya kooxaa imanaya yacni loolan baa imanaya loo loolamayo yacni xukunkii yani marka waxaa ka qayb qaadane ka fogow ayaa marka laga tilmaamaya oo iskaga dheerow baa laga tilmaamaya halkaana waxaa lagala soo baxaya takwiinka ururada la samaynayo yani marka dowlad yar ah oo markaysa yani amiir leh yani waajib aaca ah aacadiisu waajib tahay oo waxaweye marka iska xukuumad yar ah yani marka waxaweye in marka aynay bannaanayn ama waxa la yhaha dowla taxta dowla dowlad dowlad ka hoosaysa oo laga hoos samaynayo oo dowladdii marka waxa weeye sirri ahaan inta loo sameeyo umuuraheeda ay u wadanayso ilaa inta marka waxawen ay gaadhayso awooddeedu ay dhammaystirmayso taasi waxyaalaha fasaadada keensada ayay ka mid tahay asal ahaanna waa wax xagga gaaladana laga soo qaatay xaggii firaqii baatinigana yacni geesna ka shabbahaysa marka weeye sirriye iyo waxyaalo kalena ku dhisan yani waxa weye dadka ah, asxaabul aqhraadkina aad uga faa'iidaysan karaan waxyaalaha noocaasoo kale ah ay ku gaadhi karaan wayna dhacday meelaha qaarkood inay ku gaadheen yani marka way dhacday marka waxa weeye tan noocaasi waxay muslimiintu yaqaaneen ma aha qarnigii afariy tobnaad ka hor wax jiri jiray ma aha ururada markaysa markaa yani markaa yani xukunka markaa u loolamaya ama markaysa markaa loo samaynayo si xukunka loogu gaadho warow marka magac dacwadeed ha la siiyo waxay leeyihiin markii khilaafadii la waayey ayaa la sameeyey waxa samaynta lagu sameeyey waxay noqonaysaa mid aan sharci ahayn wadda sharciya laguma dhisin yani waxa weeye waxaanay tahay marka waa yani mid aan sax ahayn oo marka waxa weeye aan bannaanayn ayay marka ahayd xadiiskanna waxyaalaha uu diidaayo ayay marka ka mid tahay haddaan ku yaro laabto xadiiskii wain duriba dahruka waukhida maaluka fasmac waatic waxaa jira wadaad yidhi waxaa loo jeedaa haddii marka dhabarka lagaa garaaco oo bixaqin lagu garaaco oo xoolahaaga lagu qaado bixaqin lagu qaado fasmac waa atic tafsiirka caynkaasee wadaadkaasi ku fasiray sidaa yidhi xadiiska markaa waxa ma waafaqsanaa waxaanu soo gelayaa taxriif adilada sharciga la taxriifinayo oo wejigeedii laga beddelaayo soo gelaya waayo dee haddii ay tahay marka waxa weye xaq qofka waxa lagaga qaadayo oo xaq lagu garaacayo yacni mid waxa weeye marka horeba ishkaal keensanaysa maaha oo xuduudda iyo tacaasiirtu de waa jireenba horeba waa u jireen nabiguna wuxuu sheegaya calayhi salaatu wasalaam xataa hadday taasi dhacdo maqalkii adeecitaankaa ka tegin yacni wuxuu ka dhigayba marka waxa weeye macsiba wax ku saabsan ma aha waa shay xaqa xukuumaddu hadday samaynayso ha ku bixin dee adiladii kale see loo geli ila adiladu way isfasiraysaa ya ila an taruu kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan iyo waxa weeye marka masalan marka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo falyakrah maa yaati min macsiyati illahi walaa yanzicana yadan min taaca ya yani salu llaha xaqakum xaqiina ilaahay weydiista iyagana xaqooda siiya xaqiina ilaahay weydiista xaq ka maqan oo xukuumaddani ay u diiday inuu yahay soo xadiiska kama caddaan yani waxa weeye bikhayri xaqin hadduu ku garaaco miyuu ku baxayaa yacani saniica hadalkiisa waxay u eg tahay inuu markaa leeyahay hadduu waxa weeye markaa dhabarka kaa garaaco bikhayri xaqin kugu garaaco ma maqlihisidu ma ateexays hadduu marka waxawe maalkaaga markaysa wax kaa qaadana ma ateexays ya inuu saa leeyahay oo xukuumaddiima waxaa loogu baxayaa inuu marka waxaweye shaksi marka ay garaaceen iyo markaysa waxa maalay cid ka qaadeen ayaa loogu baxayaa yani waxa weeye halkee laga helayaa shakhsi macsuuma yacni cidda marka waxa weeye dembi ka baran ee la odhanaayo ma dembaabayso halkee laga helayaa ma cismatul a'imma ayaa la qabaa sow ka kale la odhanaayo waa lagu beddelayaaba kama dhici karo dulmi ya soo kama dhici karo marka waxa weeye tacaddi marka waxa weeye fahamka noocaasi waa faham qaldan weeye waana waxay noqonaysaa taxriif adilada la taxriifinaayo yani saasay marka waxay noqonaysa ya nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ansaarta dabaday waxaad la kulmi doontaan asaro iyo umuuro ay inkirtaan ya ayaa la kulmi doontaan marka waxa weeye sabra ayuu yidhi sabra ya xataa talqawnii cala alxawd ilaa darka igula kulmaysaan bimacnaa xuquuqdoodii wax ka mida iyadaan la siinaynin inay la kulmi doonaan xuquuqdoodii iyadoo aan la siinayn oo wax laga mida laga mancinayo ayuu nabigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam haddana sabirku amray sabirka ayuu amray haddii waxa weye cid kastoo macsi la timaada la yidhahdo waa lagu baxaya ama fisqi la timaadana waxaa ka imanaysa muslimiinta waxa weye wax u xasila inayna jirin amni u sugnaada aanu jirin nidaam u jooga aanu jirin yani markaa saasaa ka dhalanaysa taasina waa caynulfasaad weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online